alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsal allahu cla muxamedi wcla ali muxamed wslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jirray kitaabkii salaasat lusuul baynu ku soo jirray waxaa inoogu dembeeyey mowduuca ku saabsan qadarka ayaa inoogu dembeeyey qadarka waxaa ku lumay laba qolo qole qadarka waa diideen waa qolo luntay oo qadarkii diidday oo yidhi wax qadari ma jiro laa qadara walamru unuf bay yidhaahdeen qowlkoodu waa baatil waayo nusuusta iyo adilada sharciga ah iyo ijmaaca culammadu ay ku kulmeen isku waafaqeen dhammaan iyo nusuusta qur'aan iyo xadiisba ah bay khilaafsan adilada aynu sheegnay waxay tilmaamaysaa qadarka in la sugo wa an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharrih khayrkiisa iyo sharkiisaba inuu ilaahay qadaray wax kastoo khayra iyo wax kastoo sharaba ayaa xadiiska nebigu sala allahu aleyh wasalam uu sheegaya wakadalika aayaadka qur'aankana waa sheegayaan ina kula shayin khalaqnaahu biqadar wa khalaqa kula shayin faqadarahu taqdiira yacni allah wuxuu ku abuuray shay kastaba qadar wallahu khalaqakum wama tacmaluun marka qadarka waa in la rumeeyaa nusuustii adiladuna waa tilmaamaysaa maraatibulqadarna mid walba martabo walba adila ku soo aroortay hadday tahay cilmiga ilaahay waasica oo ilaahay wax walba ogaa hadday tahay qoraalka uu ashyaada sii qoray oo wax kastoo dhacaayaba uu allah qoray hadday tahay doonista uu ilaahay doonay waxa dhacayaa inay dhacaan oo mulkigiisa waxaan u doonini aanu ka dhex dhacayn iyo hadday tahay inuu wax walba ilaahay abuuray shay kastoo makhluuq ah inuu allah abuuray oo makhluuqaadka dawaadkooda iyo sifaadkooda iyo afcaashooda mid walba allah inuu abuuray khaaliqan allah ahayna aanu jirin ahlucilmigu waxay yidhaahdeen inkaarka qadarka la inkiraa haddii cilmiga ilaahay la dafiro waa lagu gaaloobayaa sida imaamu shaafici wagayruhu min ala'ima ay yidhaahdeen khaasimu lqadariyata bilcilmi fain aqaruu khusimuu waila kafaruu imaamu shaafici iyo a'immo kaleba waxay yidhaahdeen oo a'immada sunnada ka mid a ah, qolada qadariyada waxaa kula doodaan cilmiga ilaahay allah ashyaada ma ogaa intayna dhicin ka hor mise ma ogeyn fa in aqaruu khusimuu hadday cilmiga ilaahay qiraan waa laga qaalib noqonayaa dooda waa laga qaalib noqonayaa waayo iqraarka ay cilmiga qireen waxaa ka laasimaysaa maraatibta kale qadarkana inay qiraan iqraarka ay cilmiga ilaahay qireen wax walba allah inuu ogaa waxa uu ka qaafilahaa aanu ogayna inayna jirin waxay laasimsanaysaa maraatibta kale qadarkana in la qiro ayay laasimsanaysa fain aqaruu khusimuu wa ilaa kafaruu hadday cilmiga qiri waayaan ilaahay wax walba inuu ogaa hadday qiri waayeenna way gaaloobayaan waayo ilaahay bay jahli iyo aqoon darro u nisbaynayaan ilaahayna waa ka nasahan yahay jahliga iyo aqoon darrada iyo nuqsaan oo dhanba wax kastoo nuqsaana allah waa ka nasahan yahay jahliguna waa naqsi wey waxaa laysku waafaqsan yahay jahliga ama aqoon darradu inay nuqsaan tahay ilaahayna nuqsaan waa ka caagan yahay waa ka nasahan yahay waxaa la yidhi cilmiga fadligiisa waxaa ka mida iyo wanaaggiisa midaan ehelkiisaba ka mid ahayn baa jecel in cilmiga lagu sifeeyo jahligana xumaantiisa waxaa ka mida mid jahligii ku sifaysan baa karaahiyaysanaya haddana in la yidhaha waa jaahil oo ka xanaaqaya oo xumaanta uu xun yahay jahligu ayuu tilmaamaya marka jahligii xumaa in ilaahay loo nisbeeyaa ma dhici karto waxay noqonaysaa in allah kamaalkiisii iyo wanaaggiisii meel lagaga dhacay noqonaysaa haddii jahli iyo aqoon darro loo nisbeeyo ama la yidhaha ashyaada qaar baanu ogeyn waxay noqonaysaa naqsi in allah loo nisbaynayo allahna nuqsaanta waa ka nasahan ta kale mulkigiisa inuu ka dhex dhaco waxaanu ilaahay doonin inuu mulkigiisa ka dhex dhacaa lafteedu waa naqs waa nuqsaan marka maraatibta qadarka dhammaan waa in la wada qiraa inkaarka qadarka la inkirayaana waa mid markaa sharciga iyo caqliga mid walba ka hor imanaya nusuusta iyo ijmaaca iyo caqliga mid walba waa caaridaya waa ka hor imanaya marka nusuusta qadarka sugaysa hadday tahay maraatibta qadarkao dhan iyo hadday tahay ijmaalan mid walba nusuusta u sugaysa waa in marka waxa la qilaa la raaca qolo kale oo jabriyeel la yidhaahdo iyaguna qadarka ku lumay baa jira waa tarafay naqiid labada dacal bay kala joogaanoo waa kala durugsan yihiin qole qadarkii waaba inkireen waxay u qaateen haddii qadar la sugo oo la yidhaahdo ilaahay ashyaada waa qadaray oo khayr iyo sharba isagaa qadaray haddana ciddii shar la timi wuu ku ciqaabayaa waxays yidhaahdeen waxaa ka imanaysaa oo ka laasimaysaa inuu addoonku khasban yahay marka iyadoo ilaahay wax ku khasbay haddana inuu ku ciqaabaa ka imanayso dulmay noqonaysaa bay is yidhaahdeen u qaateen markaasaa si ay uga cararaantaa bay qadarkiiba inkireen oo yidhahdeen ilahay ashyaada ma qadarin addoonku isagaa ficilkiisa u madax bannaan sharka ilaahay ma doonin ma abuurin bay yidhaahdeen oo ma doonin bay yidhaahdeen addoonka abuuranaya bayna ficilladiis waxay sugeen khaaliqyo aan xad lahayn oo tiro lahayn waxayna ka hor imanaysaa nusuusta tilmaamaysa khaaliqu inuu waaxid yahay khaaliqu allah oo qura iyaguna halkay ka yidhaahdeen addoommadu ficilladooda iyagaa abuuranaya halkaana waxaa ka dhalanaysaa tacadud alkhaaliqiin waana bail allahu khaaliqu kulli shay allah shay walba waa ka abuuray makhluuqaadka daatooyinkooda iyo ficiladooda iyo sifaadkoodu dhammaan waxay soo gelayaan kulli shay wa khalaqa kulla shay wax walbuu ilaahay abuuray hal min khaaliqin hayr allah yacni khaaliqu waa waaxid saas aawadeed waxay shabah ku leeyihiin qolada majuuska la yidhaahdo waataa xadiiskii sunanku tilmaamaayey nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alqadariyatu majuusu hadihi lummah in mariduu falaa tacbuduuhum nimanka qadariyadae qadarka inkiraya qadarka dafiraya waa ummaddan majuuskeedii majuusoo kaley ka dhigan yihin oo shabah ku leeyihiin way shabbahaan xaggay ka shabbahaan majuusku waa kuwa dabka caabuda waxay qabaan khaaliq lilkhayr wa khaaliq ishar waa qolo mushrikiin oo gaalo ah oo dabka caabudda oo gaalo ah waxay u khayrkana khaaliq baa abuuray sharkana khaaliq kala abuuray marka laba khaaliq bay sugayaan marka markuu uh, nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska laga soo wariyey tilmaamaayo alqadariyatu majuusu hadihi lumma qadariyadu waa ummaddan majuuskeedii bimacnaa majuus oo kale ay ka dhigan yihiin yacni shabah bay ku leeyihiin yani yashbahuun waayo waxay yidhahdeen ficillada addoommada addoommada abuuranaya yidhahdeen allah ma abuurin mar hadday sidaa yidhaahdeenna majuuskii bay shabbahaan majuuskii ayay shabahaan alqadariyatu majuus hadihi lumma waa firqa mubtadica in mariduu falaa tacuuduuhum hadday bukoodaan ha soo booqanina nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi xadiiska culamada qaar baa taxsiiniyey wa in maatuu fala taxduruu janaasatahum hadday dhintaanna janaasadooda ha xaadirina waxaa ku sugan hajru almubtadic in laga hijroodo ayaa ku sugan oo laga dheeraado laga fogaado qolyaha kale kulumay waa qolyo jabriya la yidhaahdo jabriya maxaa loo yidhi waxay leeyihin alinsaanu majbuur qofku waa dirqisan yahay bay leeyihin waa la dirqiyey khayr iyo shar waxa uu samaynaayo wuu ku dirqisan yahay bay yidhahdeen qowlka noocaasi waa qowl yacni marka isaguna baatila in la yidhaahdo khayr iyo shar wuxuu la imanayo qofku waa ku dirqisan yahay sax ma aha afcaasha qaarkood oo qofku ku dirqisan yahay waa jirtaa oo aanu ikhtiyaar ugu sugnayn laakiin waa la kala garanayaa waxa ikhtiyaarku ugu sugan yahay iyo doorashadu iyo waxa markaa uu ku dirqisan yahay oo aan khiyaar ugu sugnayn ashyaadan khiyaarka ugu sugnayn waxaa ka mid a yacni xanuunka geerida caajiska yacni gaajada haraadka waxyaalaha noocaase ku imanaya qofka cawaaridda ah ee ku soo darinaya yacni qofku khiyaaru ma leh markuu doono inuu xanuunsado inuu xanuunsado khiyaaru ma leh xanuunka hadduu doono inaanu xanuunsan isagaan doonaya inuu xanuunsado ayuu xanuunsanayaa wuxuu isagu dooranaya maaha geerida saasi si gaajada saasi si haraadka saasi saa yacni ashyaada noocaasi waa ashyaa yacni markaa uu ku dirqisan yahy laakiin afcaasha khayrkiiyo sharka uu samaynaayo inuu iyo dembiyada la yimaado iyo inuu wanaagyada sameeyo ta noocaasi waa miduu khiyaarkiisa iyo doorashadiisa ku samaynaayo wey ee miduu marka waxa weeye isagu ku dirqisan yahay ma waa mid markaa uu ku samaynaayo yacni doorashadiis qadar ha ahaato maqduur ha ahaato ha loo qadaro laakiin khayrkiibuu isku dayaya isku kallifayaa isku dayayaa niyaynayaa yacni xaawilayaa waa la imanaya biqadar min allah baanu kula imanaya haddana khiyaarkiisa iyo doorashadiisay ku dhacday labaduna isma diidana marka qolyahani waxay leeyihiin jabriyada la yidhaahdaa qadarkii intay sugeen bay sugitaankay qadarka sugayeen bay ku talax tageen halow fii isbaati alqadar qolada kale liddi ku yihiin waxay iyaguna gaadheen siday qadarka u sugayeen inay ku talax tagaan ilaa addoonkii ay ka siibeen ficilkii ikhtiyaarka oo ay yidhahdeen waxba samayn maayo ficil ma leh ficil xaqiiqiya ma leh qadar baa sita warqaddaa dabayshu sidataa miyay ficil leedahay se warqaddaa dabayshu ma walhinayso sidaa uma sidato marba meel ku dhirbaaxi mayso yacni marba gees u kaxayn mayso saasoo kale addoonka qadar u wataayoo qadarkaasaa sidaa u walhinaya bay yidhahdeen ya waa sida warqaddaa dabayshu sidatoo kale ayaa isagana qadar u sitaa markaasuu marba meel gab ku leeyihi markaase waxaan u dilay muxuu dili karaa waxba ma dili karay kulligiin yacni waxbaan buu sameeyey waxaanuu falay waxaan kullu daalika waxay leeyihiin qadar baa walahinayo sidaa u sitaa ikhtiyaar iyo markaysaa ficil xaqiiqiya male waana baatil warka noocaas waa baatil in la qadaray wax kastoo qofku uu qabanayo iyo wax kastoo dhacaaya ma laasimsanayso inaanu ikhtiyaar iyo ficil lahayn iyo inaanu doonis lahayn dadku waa dareemayaan ficilka ikhtiyaarkiisa ku dhacaayo iyo kaan ikhtiyaarkiisa ku dhacay ya imanka qofka gariirtada qaba isagaan doonayn inuu gariiro ayuu gariirayaa laakiin kii doonaya gacantiisa inuu dhaqdhaqaajiyo akhtiyaarkiisu ku dhaqdhaqaajinaya labadu waa kala duwan yihin waa la kala farqinayaa ficilka iyo kan midna waxa weeye mid khiyaarkiisa ku dhaqdhaqaaqaysa maaha isagoo isle marka waxa weeye dhaqdhaqaaqin oo iyoynay markaa ruxmin iyoynay gariirin bay gariiraysaa markaasaan u kaantarooli karayn midna waxa weeye isagaa dhaqdhaqaajinaya oo wadwada mid waa ficiluu samaynaayo midna waa wax ka dhacaya oo aan khiyaarkiisa ku dhacayn way kala duwan yihin labadu marka qolada odhanaysa addoonku waa dirqisan yahay wax ficiliya ikhtiyaara ma leh afcaashana waxaa loogu tiriyaa majaazan ee xaqiiqo ahaan ficilkaas iyaga uma sugnaan qowlkoodu waa baatil waayo nusuustii adilada allah wuxuuna ugu sheegayaa addoommadu inay ficil leeyihiin inay ikhtiyaar leeyihiin inay iraado leeyihiin inay doonis leeyihiin afcaashaasna inay ku mutaysanayaan ay la imanayaan sawaab iyo ciqaab allah waxa uu yidhi minkum man yuridu addunya wa minkum man yuridu alaakhirah waxaa idinka mida ah mid adduunyada doonaaya waxaa kaloo idinka mida ah mid aakhira doonaayo allah iraaduu u sugan waqul ilxaqu min rabbikum faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur kii doonaa ha rumeeyo kii doonaana ha gaaloobo ina actadna lildaalimiina naaran axaata bihim suraadiquha annagu waxaan u diyaarinay buu allah yidhi daalimiinta waa kuwa gaaloobaye naar yacni marka ayaanu diyaarinay marka inay ficilla leeyihiin oo iimaan iyo kufriba mashii'adooda ku dhacaysa oo doonitaankooda ku xasilaya oo ku dhacaya inay markaa u sugnaadeen baa allah inoo sheegay kufriga iyo xumaanta hadday la yimaadaanna inay daalimin yihiin ciqaabna mutaysanayaan oo lagu ciqaabaayo ayuu allah inoo sheegay allah waxau yidhi man camila saalixan falinafsih waman asaa'a facalayha ku kastoo sameeyo camal wanaagsan yacni naftiisa daraaddeed buu u sameeyo naftiisunbuu anfacayaa camalkaa wanaagsani isagoo anfacaya waman asaa'a fa calayha ku kastoo xumaato sameeyana yacni naftaa ayuunbuu dhibayaa oo dumaddeeda saaran yahoo dhibaataynaya marka camal iyo ficil ayaa loo sugayaa iraado iyo doonitaan baa loo sugayaa taasina diidi mayso in la qadaray diidi mayso afcaasha ilaahay addoommada u tiirinayaana waa afcaal xaqiiqiya maaha majaaziya lianna alasla fi lkalaami alxaqiiqa waayo asal kalaamka waxa waa xaqiiqada saas aawadeed ahlu jannaha maxaa lagu odhanayaa udkhulu ljannata bima kuntum tacmaluun jannada gala camalkiinni daraaddii ku gala sababtii camalkiinna ku gala marka waxa weeye kii wanaag la yimaadaa wuxuu mutaysanayaa sawaab baa markaa ka dhalanay camal wanaagsan ciddii samayso oo iimaan iyo camal saalixa la timaada waa laga jazaynaya man camila saalixan min dakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuxiyannahu xayaatan tayiba yacni waxa weeye sawaab baa loo ballan qaaday kii xumaatada sameeyana saas in laag ciqaab baa loo ballan qaaday in lagu ciqaabaayo markaas way allah inoo sheegay cidda markaa waxa weeye gaalnimada markaa ku dhimatay in aakhira la cadaabaayo cadaabkaana ay ku waarayaan waman yacsi illaha warasuulahu fa ina lahu naara jahannama khaalidiina fiiha abada khuluudka abadiga maxay ku mutaysteen kufrigiiyo gaalnimaday ku dhinteen ayay ku mutaysteen taas ayaa lagu ciqaabaya ilaahayna cidna ma dulmiyo wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid in allaha laa yadlimu annaasa a yacnii ilaahay dadka waxba ma dulmiyo ilaahay cidnaba ma dulmiyo wax dulmi la yidhaahdo allah waa ka caagan yahay waa ka nasahan yahay waa ka dheer yahay marka waxa weeye yacni qofku waxaanu galabsan lagu ciqaabi maayo wuxuu galabsaday ayuunbaa markaa lagu ciqaabaya laha maa kasabat wa calayha ma ktasabat marka khayr iyo sharba wuxuu la yimi ayaa marka waxa weeye sawaab iyo ciqaab uu uga imanayaa oo midna laga ajar siinayaa midna lagu ciqaabaya weliba markaasa waxa weeye yacni ilaahay fadligiisu waasic yahay oo cidda markaa dambowda aan la odhan ilaaba ilaa waa la ciqaabaya ee albaabka toobadda loo furay wadalika min fadli fadliga ilahay iyo raxmaddiisa ay ka mid ahaatay taasina weliba waxaa loo ballanqaaday xasanaadka in loo lamalaabayo man jaءa bاlxasanaati falahu cashru amhaaliha waman jaءa bالsayi'ati falaa yujza ila milaha marka waxaa laynoo sheegay calaa kulli xaal yacni marka camal iyo kasab iyo ficil iyo waxa weeye doonitaan iyo iraado iyo ikhtiyaar intaba inay leeyihiin baa adiladu inoo tilmaamaysa saasaa adiladu inoo sheegaysa qofkuna marka waxa xisiyan waa kala garanayaa ficilka uu ikhtiyaarkiisa ku sameeyey iyo kaanu doonistiisa ku samaynin ee waxa weeye ka dhacay uu kala garanaya labadii waa kala soocayaa waa kala soocaya marka waxa weeye calaa kulli xaal labada qoloba waa loonsan yihiin xaqu labadooda u dhexeeya xaqu waa labadaa dhexdooda waa in qadarka la sugo aan lagu talax tegin addoonkana ficilkiiyo ikhtiyaarka loo sugo oo ficilkiisa iyo ikhtiyaarkiisa kula imana yacni markaa loo sugo maraatibta qadarkana sideeda loo sugo marka waxa weeye qoloba qadar xaqa ka midana waa qaateen qadar baatilana waa ku dareen qolada qadariyadu maxay qadarka xaqay qaateen muxuu yahay in addoonka ficil iyo ikhtiyaar iyo iraado iyo camal xaqiiqiya u sugeen oo iyo iraadadooda ku samaynayaan intaasi waa xaq laakiin inta marka baatilkay ku dareen waa maxay waa inay yidhahdaan ilaahay ma qadarin yacni marka waxawa yani inay yidhaahdaan taasaa markaa qadarkaasaa baatilay ku dareen qolada marka jabriyadu iyaguna qadar xaqa waa qaateen baatil kalena waa ku dareen qadarka xaqay qaateen waa maxay waa isbaat alqadar maraatib alqadar dhammaan inay sugaan laakiin inta baatilkay ku dareen waa maxay waa inay addoonkii ficilkiiyo ikhtiyaarkiiyo iraadadii ka siibaan oo yidhahdaan waxba samayn maayo ficil xaqiiqiya ma leh waxlana dooni maayo wuu khasban yahay intaa baatilkay ku dareen ahlu sunnaha xaqa labadiisa darafba kulmiyey oo markaa la yimi calaa kulli xaal qadarka yani rumaynta la rumeeya saas yadaabay tahay sheekhu waxau uhi raximah ullah almartabatu ahaalisa martabada saddexaad alixsaan waxaynu soo marnay maraatib ddiin alislaamiyi saddex qaybood inay tahay baynu soo aragnay laba qaybood oo ka mid aynu soo marray tafsiilkooda saddexda martaba ee maraatib ddiin alislaamiyi ka kooban tahay waxa weeye alislaamu aliimaanu alixsaan martabatulislaam iyo arkaanteedii waa soo marray martabat liimaan iyo arkaanteedii waa soo maray iyo shucabkiiba martabat lixsaan baynu joognaa almartabat ahaalisa alixsaan martabadda saddexaad waa ixsaanka waa samafalka waa wanaajinta alixsaanu ruknun waaxidun ixsaanku waa rukun keliya ay huwa ixsaanku ruknun waaxidun waa rukni keliya wa huwa an tacbud allaha kaannaka taraah wa huwa markaa ixsaanku ama ruknigaasi an tacbud allaha waa inaad allaha caabuddo kaannaka taraahu si aad arkayso kale aad u caabuddo fain lam takun haddaanad ahayn taraahu mid arkaaya haddaanad ahayn fainnahu allaah ay faina allaha yaraaka waa ku arkaya waddaliilu qowluhu tacaala waxa u daliila hadalkiisa allah uu yidhi ina allaha maca aladiina ataqow waladiina hum muxsinuun ina allaha allah maca aladiina ataqow kuwii allah ka baqay ayuu la jirkooda ahaaday kuwaasuu la jiraa oo kaalmaynaya u gargaaraya oo caawinaya waaladiina iyo kuwii la jirkoodu ahaaday hum iyagu muxsinuuna samafalay ixsaanka la yimi kuwaasuu ilaahay la jiraa maciyadani waa maciya khaasa waxaa laga tilmaamayaa annusratu walicaanatu waalta'yiid macnaha looga jeedaa inuu ilaahay u gargaaraayo kaalmaynaayo yacni markaa ayaa laga tilmaamaya marka mutaqiintuu la jiraa kuwaasuu caawinayaa oo kaalmaynayaa muxsiniinta ayuu allah la jiraa kuwa samafalaaya waladiina hum muxsinuun kuwa ixsaanka ku sugan ee muxsiniinta ah kuwaasuu ilaahay la jiraa wa qowluh waxaa kale u daliila hadalkiisa allah uu yidhi watawakl cala alcasiizi alraxiim watawakal tala saaro cala alcasiizi ilaaha haalibka aan laga haalib noqonaynin wax la midina aanu jirin tala saaro casiiskaasoo alraxiimi kii naxariista badnaa ahaaday allaha tala saaro alladii kaasoo yaraaka ku arkaaya xiina taquumu goortaad kacayso ku arkaaya ama istaagayso ama salaadda u kacayso ama hurdada ka kacayso goortaad kacayso allaha ku arkaayo wa taqallubaka ay wa yaraa taqallubaka gedgadoonkaagana arkaaya gadgadoonkaagana arkaaya fi saajidiin ay fi jumlati saajidiin kuwa sujuudaayo dhexdooda yacni ay ku gedgadoomayso yacni markaa arkaaya sujuuddaadana innahu huwa asamiicu alcaliim innahu allah huwa asamiicu waa ka maqalka badanee alcaliimu ee cilmiga badan alcaliimu ee cilmiga badan wa qowluh waxaa kaloo u daliila hadalkiisa allah uu yidhi wamaa takuunuu fii sha'nin wamaa tatluu minhu min qur'aanin walaa tacmaluuna min camalin ila kunna calaykum shuhuuda wamaa takuunuu fii sha'nin mid arrin iyo xaal ku sugan ma tihid wamaa tatluu ma akhridid minhu ay min ajli shaani shaaniga aawadii uma akhridi min qur'aanin qur'aan ma akhridi walaa tacmaluuna ma samaysaan min camalin wax camalana ma samaysaan ilaa kunna calaykum shuhuudan xaal axwaasha ka mid a xaal aanu markaa waxa weeye aanu markaa ognahay mooyaane oo xaadirnahay mooyaane wamaa tatluu minhu min qur'aan minhuda culamada qaar waxay u celiyeen shaniga oo wa aqrabu madkuur marka arrin aawadii qur'aanu ma akhridin waxaa kaloo loo celiyey yacni marka allah wamaa tatlu ma akhridin minhu ay min ajli illaah ilaahay dartii uma akridin min qur'aanin ahlucilmiga qaarkood waxay u celiyeen allah bay u celiyeen marka haddii aad e, shani ku sugan tahay iyo haddaad qur'aan akhrido iyo haddaad camal samaysaba annaga ayaa arkayno og allah wax walba waa og yahay waxaanu xaadirnaho ognahay id tufiiduuna fiihi goortaa dhex gelaysaan oo bimacnaa arrinkaa aa qaadanaysaan ama aad dhex gelaysaan martabadana sheikhu halkan ku sheegay waa martabatulixsaan waa martabada samafalka waa innaga nidhi waxa weeye saddexda martabo waa saddex daa'iro daa'ira caama waa islaamka daa'ira khaasa waa iimaanka daa'ira khaasati alkhaasa waa daa'irada ixsaanka oo saddex goobo waa saddex xero oo kala weyn xerada ugu ballaadhane guud waa xerada islaamnimada xeradaa xero kalaa ka sii hoosaysaa waa daa'iratu aliimaan waa daa'irada iimaanka wa akhas min addaa'irati alkubraa daa'irada weynaanshaha badan bay ka khaasnimo badan tahay saas aawadeed daa'irada iimaanka cidda ku jirtaa daa'irada islaamkana way ku jirtaa illa waa qayb ka mida daa'iradii islaamkay ka mid tahay xerada guud bay ka sii mid tahay oo ay gudaha kusii taallaa marka kullu mu'min waa muslim walaysa kullu muslimin mu'mina hadduu laakiin daa'irada guud soo galo oo aanu xerada dhexe gelin dee marka waxa weeye waa muslim laakiin mu'min itlaaqan lagu sifayn maayo waa mu'min la odhan maayo waa mu'min la odhan maayo waayo xeradan kale ma gelin saas aawadeed baa iimaanka laga nafiyaa wallaahi laa yu'minu man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah laa iimaana liman laa amaanata lah qaalat ilacraabu aamanna qul lam tu'minuu walaakin quluu aslamna walama yadkhulu iliimaanu fii quluubikum cala axadi tafsiirayn marka lagu socdo daa'iradaa daa'iro ka sii hoosaysaa jirtaa waa daa'ira khaasati alkhaasa waa daa'irat lixsaan waa xero saddexaad oo xagga hoose si ah waa muxsiniinta markaa xeradooda cidda muxsiniinta ahi mu'miniinna waa tahay muslimiinna waa tahay ile xeradii ugu hoosaysay ku jiraan xeradii ugu markaa khaasnimada badnayd haddama marka kullu muxsin waa mu'min walaysa kullu mu'minin muxsina muxsin kasta muumin waa yahay laakiin muumin kasta muxsin ma aha ixsaanka waxaa loo qaybiyaa laba qaybood sheikhu wuxuu ku kaaftoomay yacni marka alixsaanu alakbar ama alkabiir ixsaanka weyn ee muhimmadda badan oo maxay ah alixsaanu fii cibaadati illaah in cibaadada ilaahay lagu samafalo ixsaanka cibaadada ilaahay lagu samafalaayo waxay leedahay asal iyo kamaal lahu aslun walahu kamaalun asalku leeyahay waa maxay asalka uu leeyahay waxaa ugu sii asalsan alikhlaas waltawxiid waa aslu lixsaan asalka ixsaanka weeye saas aawadeed tawxiidkii ikhlaaska la'aantii ixsaan jiri maayo asalka ixsaanka ugu sii asalsani ee aslu usuul ahi waxa weeye waa tawxiidka iyo ikhlaaska saas aawadee waataa xadiis ku soo aroortay imaam axmed soo wariyey wakhayru a min alxasanaati laa ilaaha ila allah qaala hiya afdalu alxasanaat xasanaadka ma ka mid tahay baa nebiga lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa ilaaha ila allah xadiiska sheekh albaani taxsiininayo culamo kalena ay marka iyaguna saas ilaa quweeyeen markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hiya afdalu alxasanaat xasanaadka waa tii ugu fadliga badnayd weeye waa aslu ixsaankii saas aawadeed markuu allah uu yidhi hal jazaau lixsaan ila alixsaan waxay ahlucilmiga qaarkood ku fasireen tawxiidka abaalmarintiisu waa ixsaanun aljazaau lixsaan alixsaanka waxay ku fasireen in laga tilmaamaayo yacni kelimatu tawxiidka laga tilmaamaayo ina allaha maca aladiina itaqow waladiina hum muxsinuun aslu ixsaankii waynu ilaaba ilaa jiraa haddii kale muxsiniin ma noqon karaan allah wuxuu yidhi balaa man aslama wajhahu lilaahi wahuwa muxsinun ibnu kasiirku markuu fasiraayo wuxuu odhanayaa man aslama wajhahu lilaah waxaa loo jeedaa ikhlaaskii labadii shardiya camalka saalixa loo shartiya ee aayaddu tilmaamaysa aslama wajhahu lilaah ikhlaaskaa looga jeedaa waayo aslama iyo yuslimu marka mafcuulka toos loo siiyo ikhlaas bay faaidaysaa waman yuslim wajhahu ila allah ay yukhlis wa huwa muxsinun muxsinka waxaa laga tilmaamayaa fi itibaaci rasuuli sala allahu alayh wasalam inuu ku samafalay daahiran wa baatinan oo tamaamu litibaacu la yimi kor iyo kal rasuulka ka raacay waa labadii shardiya camalka saalixa loo shardinayo alikhlaas walmutaabaca marka waxa weeye ikhlaaskaas iyo mutaabacada rasuulka sala allahu alayh wasalam la raacayo shirkiyaadkii in laga tago oo ikhlaas iyo tawxiid lala yimaado bidac laga tago oo lala yimaado sunno in allah lagu caabudo waxay tahay aslul ixsaan asalkii ixsaankay tahay la la'aantii ixsaan jiri maayo wa innaga nidhi waxa weeye ixsaanku wuxuu leeyahay asal iyo kamaal buu leeyahay xadiidku muxuu sheegayey an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak ile nebigaa la su'aalo lagu yidhi akhbirnii can lixsaan jibriil baa weydiinaya markaasaa nebigu wuxuu ku fasiray an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak nebigu wuxuu fasirayaa kamaalu lixsaan fii cibaadat illah asalkii ixsaanka oo qadarka ugu yar ah ee asaaska ah ma fasirin kamaalkiisii buu fasiray kamaalkii ixsaanka cibaadada ilaahay lagu ixsaan falo kamaalkeedii ayuu fasiray oo ah an tacbud allaha an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak haddaba culammadu waxay yidhaahdeen laftiisa waxaa laga qaadanaya laba martabo xadiidka an tacbud allaha kaannaka taraah in allah loo caabudo si aad arkayso kale ibnu cuthaymiin wuxuu odhanayaa waa cibaadatu talabin wa shawq waa cibaado doonitaan iyo hilow iyo jacayl ku dhisan weeyi fain lam takun tarahu fainahu yaraak waa cibaadatu alharabi waalkhawf buu odhanayaa waa cibaadada yacni cararka cadaabka iyo mukhaalafada iyo cisyaanka laga cararaayo iyo baqashada marka ku dhisan marka waa laba martabo alixsaan fii cibaadati illaah kamaalkeedii yacni wuxuu u qaybsamayaa laba qaybood qaybta hore waxaa lagu sheegay an tacbud allaha kaannaka taraah qaybta labaadna waxaa lagu sheegay fain lam takun taraahu fainahu yaraak saas aawadeed ibnu cuthaymiin wuxuu cabbirayaa markuu taa tilmaamaayo wuxuu leeyahay ta hore ayaa sii mudan wa ama binisbati lixsaani fi cibaadati illahi fa an tacbud allaha kaannaka taraahu kama qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam wahadi lcibaadatu ay cibaadatu linsani rabbahu kaannahu yaraahu cibaadatu talabin wa shawq waa cibaado ku dhisan doonitaan iyo hilow iyo jacayl yacni ku dhisan wa cibaadatu talabi washawqi yajidu linsaanu min nafsihi xaasan calayha cibaadada dalabka iyo shawqa ku dhisanna qofku wuxuu ka helayaa xagga naftiisa wax ku boorinayo aada ugu tirtirsinaayo liannahu yatlubu hada aladii yuxibuh waayo wuxuu doonayaa raadinayaa kaa uu jecel yahay fa huwa yacbudhu kaannahu yaraah wuxuu u caabudayaa si uu arkaayoo kale fayaqsiduhu wayuniibu ilayhi wayataqarabu ilayhi subxaanahu wa tacaala fain lam takun taraahu fainahu yaraak wa hadi cibaadatu alharabi walkhawf walihada kaanat hadihi almartabatu haaniyatan fi lixsaan martabada markaa labaad bay noqotay ida lam takun tacbud allaha caza wajalla kaannaka taraahu wa tatlubhu wa tuxisu nnafsa lilwusuuli ilayhi facbudhu cibaarada kollay waxbaa yacni ku dhacay waxaad mooddaa markaa ama sabqu qalam ama sabqu lisaan inuu markaysa halkaa ku dhacay yacni markaa ama sabqu qalam ha noqoto ama ha noqoto xagga madbacadda ama ha noqoto xagga shiikha markaa sabqu lisaan inuu ka dhacaye waxaa qoran idaa lam takun tacbud allaha caza wajalla kaannaka taraahu wa tatlubhu wa taxusu nnafsa lilwusuuli ilayhi facbudhu kaannahu huwa aladii yaraak saxna maaha cibaaradaasi facbudhu kaannahu huwa aladii yaraak waxaa laga fahmayaa yacni markaa in aanu arkayn baa loo fahmi karaa markaa sawaab ma aha kollay shariidka waan doonay inaan raajaco kollay sheikha laakiin maan helin cibaaradaas markiisa markaa shariidkii uu ku duubnayd maan helin qaybtan marka waxa weeye halkaas sawaabkeedu waxay noqonaysaa facbudhu mutayaqinan mustaxdiran annahu huwa aladii yaraak naxwa haada waxaad u caabuddaa adoo yaqiinsan oo qalbigaaga ku soo xaadirinaya allah inuu ku arkaayo yacni markaa caabud laakiin si uu ku arkaayo u caabud waxaa loo fahmi karaa kuma arkayo siduu ku arkaayo marka tan noocaasina waxay noqonaysaa yani marka khalad bay noqonaysaa calaa kulli xaal labada martabo ayaa loo qaybiyaa yani marka ixsaan fii cibaadati illaahi kamaalkeeda nooc labaad baa jira oo ixsaan marka isagu ah waa ixsaan fii mucaamalati alkhalqi marka waxa weeye mutaabacadii sunnada la raacayey waa soo gelaysaa ikhlaaskii waa soo gelaya yacni marka ixsaanka cibaadada ilaahay waana asalkii baynu leehay saas aawadee axaadiista waata ku soo aroortay yacni idaa axsana fi lislaami iyo idaa asaaa fi lislaami idaa asaaa fi lislaami ukhida bilawali waalaakhir isaa'ada waxaa looga jeedaa hadduu dee ikhlaaskii iyo tawxiidkii ka tago ayaa laga tilmaamaya idaa axsanana waxaa laga tilmaamaya dunuubtii horaa laga dhaafaa qofku markuu soo islaamo idaa axsana yacni fi lislaam islaamnimadiisii wanaagsanaato u wanaajiyey yani tawxiidkiiyo ikhlaaskiiyo iimaankiiba ku sugnaadaa laga tilmaamaya waa yani wuxuu raacay haakada oo qofku waxa weye markuu soo islaamo dee dunuubtii hore waa ka burayaan maa laga dhaafaya nooca kale waxaa la yidhaahdaa ixsaan fii mucaamalati alkhalqi khalqiga mucaamaladiisa in lagu samafalo khalqiga mucaamaladiisa lagu samafalayaana nusuustii adiladu waa tilmaamaysaa in khalqiga mucaamaladiisa lagu samafalo waa tilmaamaysaa wa khaaliq innaasa bikhulqin xasan dadka kula dhaqan akhlaaq wanaagsan waa mucaamaladii wanaagsanayd weyi wa qul licibaadii yaquulu alatii hiya axsan addoommadeeda waxaad ku tidhaahdaa yacni ta wanaagga badan ha yidhaahdaanu ha ku hadlaan marka akhlaaqda wanaagsani waxay soo gelaysaa yacni ixsaan fii mucaamalati alkhalqi noocaasay soo gelaysa wa quuluu linnaasi xusnaa hadal wanaagsan dadka ku dhaha cidda markaa dadka loo samafalayo waxa ugu horeeya labada waalid wa bilwaalidayni ixsaana markuu ilaahay sheegay cibaadada keligii la caabudaayo wa bilwaalidayni ixsaana u samafala labada waalidna samafal u samafala akhlaaq wanaagga marka laga hadlayo culammadu waxay yidhaahdeen akhlaaqda wanaagsani waxay ka kooban tahay badlu nnada wa kafu ladaa wa talaaqat lwajhi walkalimatu ama waliinu lkalaam ama walkalimatu ayiba afar qodob bay ka koobantah badlu nada macruufka in la bixiyo odhah iyo ficilba yacni badlu nada ixsaanka in cid lagu loo sameeyo oo waxa weeye zakawaadka la bixinayo sadaqaadka la bixinayo cidda la caawinayo waxay soo gelayaan yacni markaa ixsaankii bay soo gelayaan waa ixsaan bilmaal waxaa soo gelaya qofku cilmigiisii iyo aqoontiisii inuu ku samafalo oo waxa weeye cilmigiisa dadka wax uga deeqo oo uu ka anfaco caqli iyo ra'yi wanaagsan hadduu leeyahay inuu la taliyo oo ka anfaco waxa markaa soo gelaya inuu waxa weeye jidhkiisa markaysa markaa dadka inuu caawiyo qof baa alaabtii qaadan kari waaye qof baa markaa dhacay taageeris buu u baahan yahay alaabtii in loo qaado lagu caawiyo u baahan yahay waxa weeye noocaasoo kale wuxuu soo gelayaa waa nooc ixsaana oo uu marka waxa weeye yacni qofkii ku deeqaayo waxaa soo gelaya yacni inuu xataa cid eh, hadduu ka wajiroon yahay u shafeeco qaado ishfacuu tu'jaruu waliyaqdi illaahu cala lisaani nabiyihi ma axab marka badlu nada macruufka in la bixiyo wa lada dhibtana dadka laga haysto afyo yo addinba yacni dhibta laga haysto wa kafu waa qodobka labaad almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih arrinka saddexaad wa talaaqat lwajhi weji furan dadka in lagu qaabilo oo wejiga la furo marka dadka la salaamayo ama markaa lala kulmaayo wejiga aan kab laga dhigin yacni waxa weeyaan yacni aan la huruufin ee weji furan oo dhoollo caddaynaya lagu salaamo nebigu wuxuu ahaan jiray calayhi salaatu wasalaam kasiira tabasum waa dhoolla caddayn badnaa qofka wejigiisa inuu noo ku taallamaa waa inuu weji furan yahay ya waa inuu markaa faraxsan yahay yacni markaa taasaa laga rabaa waana yacni nooc sadaqada ka mid a laa taxqiranna min almacruufi shayan walow an talqa akhaaka biwajhin aliiq wa fii lafdin talqin yacni macruufka iyo shayga san ee wanaagsan wax ka mid aha yasin oo ha xaqirin kulay ku tahay walaalka inaad kula kulanto weji furan weji furan aad kula kulanto shayga afraad ee akhlaaqda wanaagsan soo gelaya waxa weeye waa liinu lkalaam ama kalimatu ayiba waa hadalka wanaagsan hadalka wanaagsan wey afartaa qodob waa usuusha ay leedahay alakhlaaqu lxasana akhlaaqda wanaagsani yacni usuusha ay leedahay marka weeye waxyaalaha kamaalkeeda waxaa ka mid ah yacni cafinta dadka la yska cafiyo ayaa markaa ka mid a ah. ixsaanka dadka loo samaynayo waxaa ka mid ah ducada loo ducaynaayo oo qofku markaa naftiisa markuu u duceeyo waa inuu waalidadii u duceeyaa waa inuu markaa muslimiinta kalena u duceeya xataa qaraabada xidhiidhinteeda waxaa ka mida ah inaad qaraabadaada u ducayso in ilaahay hagaajiyo in ilaahay islaaxiyo in ilaahay balaayooyinka ka hayo in ilaahay diinka markaysa markaa waxaan yacani ku hanuuniyo inaad u ducayso waa nooc ixsaan aad u samaynaysa markaysaga weeye waxay ka mid tahay yacni silatul arxaamkay ka mid tahay qaraabo xidhiidhinta ayay soo gelaysa waalidadaadii hore inaad u ducayso laftooda ha ku kaaftoominoo keliya aabbaha iyo hooyadaaye waalidadii awowyaasha iyo ayeeyooyinkaagii muslimiinta ahaa iyagana u ducee allahuma kfir liajdaadi almuslimiin wa jaddaati almuslimaat yacni markaa dheh oo iyagana markaa u ducee xaq bay kugu leeyihiin labada ku dhalay ha kaaga xaq weynaadeen oo iyagu ha sii xaq weynaadaan way way xijaabayaanoo dee waa ka sokeeyaan oo aqrab bay kaaga yihiin laakiin kuwaa laftooda xaq bay kugu leeyihiin marka iyaga laftooda inaad u ducayso oo ducada wax ka gaadhsiisa weeye yani maadaama ay dhici karto markaysaga qaarkood inay gaalo ahaayeen yani marka waalidadii fogaa yani waxaweyaan ay dhici karto inay gaalo ahaayeen qaydo waxaad tidhaahdaa yani marka awowayaashaydii muslimiinta ahaa ilaahay u dembi dhaaf ayayooyinkaydii muslimiinta ahaa ilaahay u dembi dhaaf saa dheh waayo nebiyada qaarkood baaba dee waalidadoodu qaar gaalo ahaayeen nebi ibraahim aabbihii gaal buu ahaa nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam waalidadiisa qaar baa gaalo ahaa marka saas aawadeed waalidada hore markaad u ducaynayso ee awowayaasha iyo marka ayayooyinka waa inaad ku qaydaa yacni kuwii muslimiinta ahaa ilaahay oo u dembi dhaafo u naxariiso waa nooc ixsaan aad u samaynayso markaysa markaa weeye muslimiintoo dhan inaad u ducaysaana waa fiican tahay waayo haddaad muslimiintoo dhan u ducayso dee xasanaad iyo ajar baad ka helaysaa fara badan mid kasta oo muslimaa ducadaadaasi gaadho dee nooc shafaacaa baad u samaysay marka waxa weeye waxaa la rajaynayaa yacni ajar cadadka muslimiinta ah inaad ka hesho tirada muslimiintu intay tahay yacni ajar ah inaad ka hesho markaad tidhahdo allahuma akfir lii waliwaalidaya walilmu'miniina waalmu'minaat ilah u ii dembi dhaaf labadeeda waalidna u dembi dhaaf waalmu'miniina waalmu'minaat mu'miniinta iyo mu'minaatkana u dembi dhaaf alaxyaa'i minhum walamwaat haddaad ku dartana wax allo wixii markaa waxa muslimiina dhintay ilaa aadam laga soo bilaabaayo ayaa soo gelaya ducada kuwa noolna waxa soo gelaya wax allo waxa muslimiine markaa nool ayaa soo gelaya marka waxaa la rajaynayaa ducadaasi fadli badan inay leedahay halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk